ogeen axkaamtii sharciga iyagana ka fuliyaan dad bay xad ka ogeen dad bay tacsiireen zakadiibay qaadeen jizyadiibay qaadeen cushuurtiibay qaadeen axkaamtoodaa ka waran oo masaley fuqahadu tafaasiisha meel kale aad ugu tegiye ay isku qabsadeen way fuli mar hadday waxay fuliyeen sharciga waafaqsan yahay waa sidiisa iyo maya ahlulcadli iyagu maba aha xaqna uma lahaynba axkaamta inay fuliyaan oo fuli mayso oo dadkay sakada ka qaadeen mar labaad baa laga rabaa oo cushuurtii mar labaad baa la rabaa oo jizyadii mar labaad baa rabaa masaa'il ijtihaadiya oo fuqahadu ay isu qabtaan wey taasi waatay fuliyaan hadda iyagu waxay xukumeen sooba diraan oo xukunkii waraaqihii ee qaadigoodii uu soo diro kii dhinaca kalaha uu soo diro inuu saxiixo oo waafaqa ma waajib baa mise ma aha qiila yajibu wa qiila laa yajibu waa tafaasiilo mawdiceeday ku habboon hadda ma aha marka laakiin markii laaa fii mincatin meel bay haystaan axkaamtaasi daartaasi waa juz min daari lislaam ka wey daarti islaamka qayb ka weeye iyagoo buqaada oo yar goostay ama tuulooyinkaa qabsaday haddana axkaamteedu axkaamu lmuslimiin bay ahaano dabaaixdoodii iyo zawaajkoodii wixii muslimiintu bay ka yihiin haddayba fii mincatin hadday yihiin oy magaalooyin iyo meelo qabsadaan imaamulcadligiina uu la dagaalamayo cunaqabatayn dhaqaalo ma lagu samayn karaa haddaan dhahna imaamulcadli weeye oo cuntadii iyo biyihii ma laga goyn karaa fii madhab ishaaficiyi walimaami axmeda ma maya dadka waa muslimiin iyaga xaq baa laga rabaa iyo taaca inay ogolaadaan daacada in loo soo celiyo weeye hadafkayo ummaddan in la baabi'iyo biyo iyo cuntaba laga laga joojiyo maa saas darteed biyaha iyo cuntada iyo dawada u socota fii madhabi shaaficiyati lama celin karo wixii halaagooda ah oo inay baaba'aan ay u dhintaan keenaya agtooda laba laba mare kale yidhahdeen cuntada waa in loo sii daayaa biyaha waa in loo daayaa dawada waa in loo daayaa wixii daruuriyaadka oo dhan lagama celin karo oo masalada u yaqaanaan xisaaru bukaati nimanka bukaada ma la go-doomin karaa cunaqabatayn ma lagu samayn karaa laakiin fuqahada maalikiyada baa iyagu waxoogay baneeyey markii dowladda qolo mucaarad ku ah la yidhaahda laga hadlayana qolada ugu adadag ay xukaamtu jecel yihiin madaahibta waa madhabka maalikiyada baa waxooga dowladda qolyaha ku yarkaca u yar gacankulul marka ka aad bay xukaamtu u jecel yihiin madhabka maalikiyada waxoogay inay soo dhaweystaan shardiga labaad ka koobaad waa inay dad ishaysto oo isdifaacayo awoodla waa inay yihiin shardiga labaad waa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami imaamka maamulkiisi iyo mas-uuliyaddiisii waa inay ka baxaan oo iyagu maamul iyo madax u madax bannaan oy ateecaan oo amro oo iyaga kala habeeya waa inay samaystaan oo ay yeeshaan nin madaxa oo kale ay amarkiisa qaataan oo iyaga kala habeeya oo iyaga kala xukuma oo iyaga maamuloy u rumaysan yihiin ninkan inuu imaamka yahay ninkan warkiisa in la qaatay inuu yahay waa inay jiro laakiin laakiin haba diidaan madaxba haddaynan lahayn minca iyo awooddood isku difaaca maba noqon karaan dadkaa magaaladoo nina madax u nin nina xukuma jirin dad awood loo magaalo difaacda ma noqon karaan shardiga saddexaad wuxuu yidhi wa an yakuuna lahum waa inuu u sugnaado ta'wiilun ta'wiil saayiqun oo cunnama waa inay waxay daliishanayaan oy diin ahaan ay u arkaan inay xaq u leeyihiin ama daacada aan xaq loogu lahayn waa inuu jiraa ta'wiilkaasi marjuuxa daciif ahaba noqdo laakiin waa wax nusuusta qofku isdhihi karo waa laga fahmi karaa laakiin markii wax kale loo geeyo daciif noqonaya waxay yidhahdaan taawiilkii maanicu zakaad dadkii reebay qaar ka mida aayad bay haysteen nabigaa ilaahay soo kuma dhihin fii suurati tawba khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa biha wasalli calayhim u ducee ina salaataka sakanu lahum markaase waxay yidhaahdeen nabiga ilahi subxana wa tacaala waxaan sakada ugu dhiibi jirnay inuu duceeyo ducadiisuna naxariis tahay cid booskiisii zake loogu dhiiboo ducadiisu naxariis tahay oo kale ma hayno manaa ciladii zakada loo dhiibayey baa la waayey walxukmu yaduunu maca cilatihi wujuuda wacadaman niman bay halkaa u taagnayd abubakarna waa la dagaalamay min qismi bugaat bay fuqahada qaybo kamida ku daraan oo ninkii zakada inuu bixiyo diida oo aan zakada bixinin bagaaloobayaa su-aasha waxaan u keenayaa buxuusta qaarkooda waxaan arkayay dad ay ku fududaadeen oo ay leeyihiin ninkii sakada diida kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu waa inuu gaaloobay xataa muta'awil baa ha noqdee saxaabaduna ma kala qaadin arrin oo kaleeta qaarkood ba waxay soo mareen sheekh ibnu cuthaymiin oo xadiid u daliishaday ninkii sakada bixin waaya inuusan gaaloobayni xadiidka tusaya markaase waxay dhaheen cid salafkii ugu horreysay fahamkaa iyo istidlaalkaa ma jiro waa mushkilad ninka murtadi ee aalibkiihi hadduu wixii xufaaddu ay iska lahaayeen intuu galo sidii xafid ibnu xajar fii fatxilbaari kirmaani maruu radinayey wuxuu yihi man dakala fii kayri fannihi ataa bimili hadihi alcajaa'ib wuxuusan aqoonin mustawihiis iyo ahayn ninkii dabaasha waxaasoo kaleeto lala yaabo buu ka dhaqaaqaa buui kirmaani oo fii cilmi اjarxi watacdiil intuu galay buu si aan habooneen buu u sibqaday waxoogay waxaasoo kaleetun baa ka dhaca buui hadalka ibnu cuthaymiin ee laftiisu waa hadalka uu soo gurinaya rag badanoo maxamed ibn nasr imarwasi iyo alxaafid maxamed ibraahim ibn اlmundir iyo rag badan baa soo gurinayo ereyga laftiisa leh aimatu salaf oo min aclam الnaasi biاlkhilaafi walwifaaqha qolo kale iyagunan xilligii nabiga ah kadib calayhi salaatu wasalaam iyagana way diideen inay aeecaan cali mucaawiya raggiisii tawiilkoodu wuxuu ahaa nimankii cumaan dilay ciidanka alay ku jiraan qisaastii iyo xaqii cumaan ay dileen in laga ogana waa waajib sharci ah waajibkii sharcigaa waan ku aeecaynaa iyo horta fuli haddii kale de dadkii dadka dilaayey ee xaqa sharciga in laga oga aad diidantahay waad hoosta ku haysataa yeeli mayna annagu annaguna ahli cumaan baan nahay dhiiggiisii baanu doonaynaa dadkii laayeyna ciidankaagay ku jiraan qatalatu cumaan ahaa saa darteed yeeli mayna waxay ta'awulayeen qofka qof haddii laga dilo xaq buu leeyahay inuu xaqii qofkii qaatilka ahaa qisaas iyo diyo waxay noqotaba uu helo waxay ku doodayaan caliyow ciidankaagay ku jiraan isnama diidanayn wuxuu lahaa waree dhahaya marka hore aacada soo gala marka dambe si wada jiraynu hawshuu fulin oo nimanka laftooda niman taag yar ma ahayn niman ciidan oo laftooda aan sahlanayn bay ahaayeen marka inta inagoo wada jir ah bal waxaan rabna qaban karnaa halkaasaa la ysku maandhaabsanaa iyagana ta'wiil bay lahaayeenoo min qismi lbugaati loogu xukumay marka waan yakuuna lahum ta'wiilun saaiqun ta'wiil yar meel mari kara inuu jiro wey intaas marka la helo baa lala dagaalami karaa waa dad ciidanoo xoog leh oo madax iyo maamul gaara samaystay oo haddana wej sharciga u arka inay leeyihiin arrintaa mualifku sheegay fuqahadu masaa'il kale isku raacsan yihiin masaa'il kale isku raacsan yihiin baa waxaa ka mid a inaan dagaalka lagu bilaabi karin ilaa sababta la weydiiyo sababtay u jabhadeeyeen ay qoryaha u qaateen ay kacdoonka u samaynayaan laba mid bay noqon marka inay dulmi tirsanayaan lehi waana la dulmiyey annagoo reer hebela annagoo koox heblaah waana la dulmiyey dowladda iyo maamulkeeda dulmigaa iyo mukhaalafaadka sharcigaa ah jira taa hadday yihiin imaamku uma bannaana inuu la dagaalamo ciidanka iyo ummaduna inay garab ku siisa ma banaana dagaalkooda ilaa uu dulmigii zuuliyo waa inuu dulmigii ka zuuliya haddii kale tacaawun cala alimi walcudwaan bay noqon dad la dulmiyey naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii oo dulmigii ka dhiidhinaya aynu soo marnay man qutila duuna damihi fahuwa shahiidun waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun aan soo marnay horta madlamada ay sheeganayaan waa in la zuuliyaa oo xuquuqda ay leeyihiinna loo celiyaa dulmigana laga qaadaa taa haddii uu sameeyo aqbala imaamkii markaa kadib hadday isa sii adkeeyaan qitaalulbuqaat baa bilaabanaya muslimiintana waajib waxaa ku ah ninkan madaxa inay garab siiyaan haddii kale ummaddu way burburi oo maalin walba qolaa iska kici waxaa kaloo ay dhihi karaan inay shubha diineed qabaanoo iyagu inay ka mudan yihiin oo kaga xaq badan yihiin iyo ninka iyaga imaamkoodiihi inuu ka mudan yahay ninkanay qoladan baycada la galeen hadday shubhada saas tahayna marka hore wuxuu u soo dirayaa rag ahlulcilmi ah masaladiibaa diin ahaan looga dhaadhicin oo looga qancin xujadii iyo daliilkaa lagu oogi markii xujadii lagu oogo hadday sii madax adaygaan oy annagu ahoo diidna iska soo istaagaan markaasuu dagaalku imanayaa laakiin marka hore inta laga warwareegi karaa dagaal laga warwareegayaa inta dadka nabad lagu soo xarayn karana nabadaa lagu dadaalayaa maadaama imaamkii ahlulcadliga ahaa iyo qixaqi iyo sayfu sharcina ay taagan tahay dadkanna ay diin ahaan wax isu mootiyeen ama dulmi ay tirsanayaan dadka nabad iyo wanaag baa lagaga raadin wixii diinana ha laga qanciyo wixii dulmi ana ha laga daayo intaa markii loo sameeye kadib hadasi madaxadaygoodu burburintii ummadda weye hala iska qabto intaa marka la hela kadib intaas marka la sameeye kadib baa waxaa dhici dagaal baa bilowday hal mas'ale aynu meel dhigna marka sidoodaba dadkan bugaadda ah naftooda iyo maalkoodu ma macsuum baa mise macsuum ma aha waxaa taqiinay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah kuda riwaayaadka ziyaadada asaxdayoo wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaata dheh faidaa facaluu daalika casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dadkani waana tukanayaan waana ashahaadanayaan sakadiina waa bixinayaan intay qabsadeen axkaamtii sharciga ay fulinayaan haddaba deebkoodu iyo dhiiggoodu ma macsuum baa mise maaha cinda aljamhuuri macsuum weeye ilaa xilliga dagaalku socda maahane jamhuurta arfuqaada shaaficiyada ka mida xilli dagaaluu socdo ama ay dagaal ka fursan weydo oo dagaal dhacaya maahane xoolahoodu waa macsuum lama taaban karo naftooda bilaash dhiiggooda laguma daadin karo iyo cirdigoodu waa dumar iyo cirdi muslimiin saas darteed walaa yuqtalu lama dilo asiiruhum kooda la qafaashay kooda maxaabiista ah in la dila ma banaana walaa tuna yugnamu lama haniimaystooo lama qaybsada amwaaluhum xoolo maaluhum xoolahooda oo xoolo muslim wey oo hadhow markii ay soo noqdaan ama xaajadu dhammaato baa dib loogu celinayaa culimmada qaarkood walaa yuqnamu amaaluhum itifaaq iyo ijmaac bay soo guuriyeen inay culimmada muslimiintu mas'aladaa isku raacsan yihiin laakiin xolahooda waa laga hayn karaa si xilliga ay soo noqdaan ay xarintu dhammaato dib loogu celiyo xoolahoodii walaa yudafafu la isma raaciyo calaa jariixihim kooda dhaawacaana dhaawacoodana lama sii raaciyo inaan mutlaqan la sii raacinaynin waa qadiyada saddexdan qadiyadoodii gaalada dagaalkooda iyo bugaada dagaalkoodu ay ku kala duwan yihiin gaaladu maxbuuskooda waa la dili karaa maalkooduna haniimo weeye dhaawacoodana waa la israacin karaa laakiin saddexdaa midna lama samayn karabay yidhaahdeen markii ay bugaadii muslimiin yihiin asalkuna waxaa loo daliishadaa ficilkii cali radi allahu canhu waardaahu saxaabaduna way joogeen cidina kuma dhaleecayn oo kuma khilaafin oo kuma cabeen bay yihaahdeen calina wuxuu ahaa xilligii saxaabadii markii dagaaladii sifiini ay dhacayeen baa waxay dhaheen maynan israacin jirin dhaawacooda xoolahoodana maynan haniimaysan jirin nin cararana maana cayrsan jirin waana aar asaxay intaasi jumlahaan cali wey ka asaxday radia allahu canhu ardaahu mar hadduu khaliifadii sidaa ula dhaqmay sidaa haddii ula dhaqmay sidaa unbaa la yeeli saxaabadii oo dhanna xilligiisii joogtay si qalada umaanay arag fuqahadu waxay yihahdeen qaarkood fakaana kaana ijmaacan ijmaac sukuutii baabkiisiibuu galay halkan waxaa daba socota koodii cararayna haddii dagaalkii lagaga awood roonaado oo lagaga itaalhoonaado laakiin taa intaanan gaarin masaladan u dambaysa walaa yudafafu calaa jariixihim dhaawacooda laysma raaciyo fuqahadeennu jamhuurtoodu oy shaaficiyadu ka mid yihiin hal masalaay ka soo reebeen masaladay ka soo reebeen waxaa weeye ninkan dhaawac weeye dadkiisiina kama dheera gurmad baa laga yaabaa inuu soo gaaro hadhowna dagaalka uu soo galaa dhici karta kaa waa la israacin karaa bay dheheen waayo weli sharkiisii ma yaraanin sababta laysu raacin laya asalku waxaa weeye markii hore dulmi buu waday khatarna wuu ahaa laakiin markuu dhaawaca noqday ama maxbuuska noqday uu ka baxay khatartu hayo way dhammaatay laakiin hadda haddii ciidankiisii u dhow yahay gurmadna soo gaaro khatartiisii weli way jirtaa soo maaha dagaalkuna uu socdaa shardi ah hadii dagaalkuna socdo ninka waa la israacin karaabay jamhuurta shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu sidaasay qabaanoo ninkaasaa laga soo reebay oo weli ninkii khatar buu dadka ku hayaabaa la yihi waxaa soo hadhay itibaacu mudbirihim ninkii cararay ma la caydsani oo ma laga daba tegi waxay u qaybiyeen fuqahadeennu laba qaybood inuu jabkan iyo kala cararkani inay dad xarigoodu furtay ay yihiinoo ninba naftaa xaggey kugu aamintaa ay tahay waxay dhaheen taa khatartoodii way baaba'day shawkadoodii iyo awoodoodii iyo cududoodiina way jabtay ninkii caraday lama caydhsan kara yihahdeen laakiin raggii hadday yihiin uun rag dagaalkii uga baxay xeelo dagaal ama xarumo dambe u baqdaan leh iyo ciidamo dambe oo sugaya ninkaa waa la caydhsan karaabay yidhaahdeeno dagaalku weli wuu socdaa inta xarumo ciidanoo dambe u dambeeyaanoo aw mutaxarifan liqitaalin uu yahay ama mutaxayizan ilaa fiatin uu yahay ninkaa dagaalka waa socdaa bay dheheen dagaalku ma dhammaan haddana kuwaan buu u tegiyoo soo jeetsane ninka hala cayrto oo dhexda hadii lagu gaarana cagta ha la sii mariyo waa sida fuqahadu in badanoo ka mida ay leeyihiin waman irtada can lislaami istutiiba alaaan fain taaba wailaa qutil waman irtada qofkii ka ridoobee ka noqdee ka baxa can ilislaami islaamnimada istutiiba towba iyo soo noqoshaa waxaa la weydiinayaa alaaan saddex fain taaba haddii uu soo noqdo waa sidii laga rabay wailaa qutil hadduunan soo noqoninna waa la dilayaa walam yuqasal la dhaqi maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo walam yudfan lagu aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qubuurtooda halkanna waa baab labaad oo baabu ridda la yidhaahdo waana halka ay fuqahada muslimiinta dhammaantood riddadii axkaamteeda ay kaga hadlaan amaa qofkii ridooba in la dilayo haddaanu ka noqonin nabigeena calayh salaatu wasalaam ayaa yidhi man badala diinahu faqtuluuh ninkay diintiisa bedelay islaamnimada ka taga faqtuluuhu dila waxaa kaloo xadiidkii ibnu mascuud uu ku yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin qof muslim aha dhiiggiisu ma banaanaado ilaa biixdaa alaain saddex midood ma ahane ta saddexaad baa waxay ahayd marka wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati ninka diinta ka tegey jamaacadii muslimiintana ka dhexbaxay oo gaalnimada doortay wey nabiga waxaa kaloo sugan nabigu calayh isalaatu wasalaam mucaad bnmucaad ibnu jabalin iyo abu muusa alashcari markuu yaman u diray labada qaybood ee uu ku lahaa tataawacaa walaa takhtalifa wayasiraa walaa tucasiraa waa kii uu abuu muusiya mucaad isu yimaadeen isagoo abuu muuse oo ka horreeyey ama aaggaa joogay agtiisa nin ku xirxiran yahay mucaadow soo degoo soo fadhiisa gogosha markii la yidhi inta uu faraska saaraa wuu xidhi kanna muxuu ahaa xiran waxaa la yidhi waa nin intuu islaamay haddana gaaloobay yuhuud buu ahaa uu soo islaamay haddana waa gaalooboo yuhuudnimadiibuu ku noqday wuxuu hi wareedha ninkii indhihiisa iga qariyo xukunkii ilaahi iyo rasuulkiisa ku fuliyoo ninka dila waxaa la yidhi waaba loo soo xirayee bal iska soo fariiso wareedha faras ka soo degi maaye horta xadda fuliya sharciga saddex jeer markii la isku celiyey hadalkii baa isagoo faraskii saaran baa ninkii qoorta la jaray sidaasay ahaan jirtay xadda ridada loo fulinayay cumuumka lafdigan man badala diinahu faqtuluuhu rag iyo dumar ma kala laha cumuumkiisana ninkii diintii ka baxa la yidhina inuu hubaysan yahay oo dagaalamo iyo inaanu dagaalamin ma kala laha isku mid weeye gaalnimadaana waad isaga joogi kartaa laakiin diintu ciyaari iyo dheeldheel ma gasho maantana waan geli berina waan bixi lama ogola qofkuna isagoo uurkiiyo caloosha wuxuu dooniha ka ahaadee asalku muslimiinta haddii uu sheegtay mar waa inuu daahirka islaamka kula socdo wa minhunaabay fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen ninka marka horena waa la sasabaa inuu soo islaamo marka dambena xoog baa loogu hayaa oo aad soo sasa waxba dhibma lehe waxba dhibma lehe iska islaam intaad tiraahdo ba marka waa shahaataa waxaa la leeyahay xaaj somadana shahaadanin imaa islaamka inaad ku jirto wa imaa seefin ay kuu taalla weeye macsalaama halkaas inoogu dhantahay sheekadu fuqahada qaar baa kutubtooda magaha maro badan araaifta aad ku arkaysa ka mid tahay ustutiiba alaaan saddex maalmood miyaa sidaa qaarkood yihaahdeen mise saddex jeer baa lagu celin labadaba tafsiirkeeda way yeeleen ama in la istitaabo lagu sameeyo oo kasoo noqon la yidhaahdaa mawaajiba asaxiixu laa waayo nabigu man badala diinahu markuu yihi toobo weydiiya kuma darin wataariku lidiinihina towbo weydiiya kuma darin saxaabadii mucaad iyo abuu muusena towba lama sheegin istitaaba ama axaadiida laleeyahay fa in taaba wa ilaa qutila waxba kama asixin aharka cumar loo tiiriyo qisadii tastur markii la furay ee sacd bn sacd bni abi waqaas iyo abuu muusa ninkii ay dileen ee diinta ka baxay cumar baa wuxuu yidhi war maxaa dhowr maalmood u xiri weydeenna qisadaana inqiaac baa ku jira oo ma sugna wabittaali wax waajibinaya oo daliila istitaabada ma laha ninkani waa islaamay khiyaarkiisuu kaga baxay xaddii sharciga unbaa sugi hadduu xaddaa ka cararayo isaguba ha toobadkeena khiyaarkii ha ku soo noqdo cidi uma diidana laakiin ilaa ilaa toobadkeen in la yidhaahdaaye wax daliiloo waajibinaya aniga ma arag maalmo in la sugana wax daliiloo qasbayao waajibinaya ma arag haddaba waman irtada laba ma dhowr mas'alo baa muhima waayo mowduucani mawaadiicda mushkilada ahe eh, shubaha iyo qabashka badan gala way walow mowqiceedii uusan kitaab mukhtasar ahayn faahfaahinteeda laakiin waxaan tilmaamayaa insha allahu tacaala jumal mufiida ah baan fi hada baabi tilmaamayaa sideedaba xukmu kufri qofka wuxuu qaataa haddii shuruudii laga helo ahayd inuu baail oo qaangaara yahay cala saxiixi culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen hadduu xaddu tamyiis gaaro kufriga iyo ridada waa loo qaban waana loo dili fuqahada qaar baa qaba marba haddii uu mumayiz iyo tamyiis gaaro oo sagaal iyo toban uu gaaro qabla albuluuqi waa loo qaban fuqahadeenna qaar baa qaba wa min hunaa waxay deliishadeen qisatu lkhadir wاlghulaami faاnطalaqaa xataa idaa laqiyaa ghulaama faqatalahu qaala aqatalta nafsa zakiyata bigayri nafsin wiilka uu dilay waxay dhaheen sabi ha ahaada laakiin mumayis buu ahaa min baabi dafci saa'ili weeyo waa la dili bay dheheen mubayisku hadduu halkaasoo kaleeta maro sharcu man qablanaa baan ka qaadanay qolaa yidhi laakiin jamaahiirta iyo daahirka nusuustu sharulbuluuq bay u badan yihiin caqliguna waa shari oo majnuun waa inuusan ahayn majnuunku hadduu riddo iyo waxba ku dhawaaqo aqwaashiisa xukunba ma lahaba shardiga saddexaad ikhtiyaar weeye oo aysan qofku mukrah ahaynoo ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaani ikraahana fii baabihi baa lagu faahfaahiyey dadkaa caqliga wax looga jiro hal qolaa khilaaf badan ka dhacay waxaa weye riddatu sakraani ninka soo qayilay ama xashiishada soo cabay ee isku soo duray ee safsanka fiif ku soo yiri ama khamriga soo cabay iyo biirta ka soo dhargay ninkaasi sakraankiihii hadduu axkaamu ridda ku dhaco waan wax ka tilmaami doonaay xukmu ridda ma qaadanaya gaar ahaan haddii uu waxaani waxaan bannaanan yahay waxaan bannaanayn marka lagu leeya waxaa laga cararayaa in lagu qasbay waxan inuu cabo dagaalnimadii lagu qasbay wuuna gaaloobine wixii ka dhasha maandooriyaha lagu qasbay loguma laha inuu cabay isagoon ogeyn waxaan maandooriye inuu yahay oo meeshii cabitaanka caadiga ah uu loo dhigi jiray baa loo hoosgeliyey markii uu cabayna hadda uu isku dhexyaacayba waxaan maandooriye inuu yahay muusan ogeyn ama inuu cababa naf baa ku kaliftayoo waa oomayoo ninkii oonbuu naftiisa u yaabay hal kooboo maandooriye oo la cabuu wuxuu jidiinka la mariyo helay ama usatun waxbaa ku istaagay markaasuu maandooriyaha mooye wuxuu isaga dejiyo waayey kasoo doontaan isagu meelaan wax la caba khamri mooye aan lahayn maxaa ku cunsiyo fadhiisay marka hore laakiin hadday dhacda ka soo qaado siyoon ay u dhacdo laakiin hadda masalada hadday dhacda waxaa garan dadka qurbaha ku nool baa garan ee meelaha diaasbaraha iyo galbeedka galbeedka sida shaahi meel walba u taallaa mararka qaarkood waxaa dhici karta adigoo ama doon bad dusheed saaran ama tareen meelo u kala gooshaya saaran inay wax kugu istaagaan baa dhici karta marka agtaada waa kugu dhow waxdayday kama gaartide ay waxyaabahanoo kala noqdaan wax dhici kara wey laakiin da nolosheena nairobi ee cahdiga lama sawiran karo sawirka ma geli karto alaa kuli xaal asakraanu bimuaramin bimuxaramin bisukri waxa uu ku waashay xaaraan buu ka ahaa inuu sameeyo madhabka shaaficiyada iyo asaxu riwaayatayni can ilimaami axmed sakraanka ridadiisa waa loo qaban oo ma madeladiinoo faqtiluuhu buu geli waayo waxanba waxaa dhici karta inuu ulakas u sameeyey si uu saqasaqajaan iyo caytani u sameeyo saxaabaduna ninka sakraanka ah xadduliftiraa oo amaaniina jaldadabay ka ogeen isawaaba sakraane wuu daldalmay daldalankii afartan baa tacsiir loogu daray soo ma aha in afcaashiisii aqwaasha loo qaban oo loo ciqaabi waad garatay wahadaa min jinsi ciqaabi cala aqwaali taasi waa qofka riddadu ay qabato asal ahaan masalada labaad en raba inaan wax muhiima ka tilmaamo waa bima takuunu riddatu qofku muxuu ku gaaloobi karaa qofku wuxuu ku gaalooba saddex dii iimaanku ahaa ictiqaadu biاljinaani wa qowlu biاlisaani wa camalu biاljawaarixi waalarkaani soo ma ahayn qalbiga wax kaaga jira waad u gaaloobi kartaa qowl kaa soo baxayna waad la gaaloobi kartaa fal aad samaysana gaalnimo waa noqon karaa laakiin labaynuu kala qaadi qowlka iyo ficilka qofka baabu riddadan loo qabanayay soo galaan laakiin ictiqaadku ma soo galo sababtoo ictiqaadka quluubta ku jira ma taalacan kartid fal iyo qowl inaad aragta maahane ilaahay baana caliimun bidaati suduuri ah nabiguna ala slam anassaaba waa kii ku yidhi aniga layma farin an ashuqa dadka quluubtooda inaan baaro ama bilaabtooda aan dilaacyoon jeexo ani la ima dirsanin waxaanunu sheegayn loo sheegaa keliya qofku inuu ogaado waxyaabo caqiido oos rumaysan yahoo qalbigiisa ku jira haddii uu ku dhinto inuu gaalnimo iyo shirki ku dhinto sidaasa jannada xaaraan ka tahay qofku xukunkeeda inuu ogaado laakiin qalbigiisay ku jirtay ilaahay umbaa ogaan karee ilaahu afkiisa ka sheega inuu qalbiga waxaa ku jiro ama falkeedii uu ku dhaqmo innaga ma ogaan karno axkaamu ridada maxkamada loo keenayo waa inay ku cadaato wax caddaynayo eray iyo ficil mid uun ah ama isagu toosa u yidhaahdo ama ha lagu markhaati furo inuu saa yidhi labadaa mid wey qowlka riddadiihii waa fara badan yahay waxaa ka mida ilaahay inuu caayo ilaahaga waxaa ku same diinta oo la caayo nabiga oo la caayo intaba kitaabkaasoo la caayo gaalnimo diinta looga baxo wey ninka lagu soo qabtana istutiiba alaaan taa unbaa hadaad abushujaac u qaadato unbaad ku dabai qofka muslim baan ahay ilaahayna waa nacaay isma qaban karto haddaba qofka ilaahay caaya waa gaal qofkii nabiga caayana waa gaal qofkii diinta caayana waa gaal taas iyadu masaa'ilkaa muran yaan la gelinin ama ta nabiga calayh salaatu wasalaam asaalimu calaa shaatimi rasuul shekh islam ibn baad faahfaahintiisa aada cajiibka waa ka u doono riddadu waxay noqon kartaa diintii sharciga inaad ku jeesjeesto ood axkaamtii shareicada maalmahan dad badan baa sibqada idaacad buu ka hadlaa jornaal buu wax ku qoraa fadhi kudirirkuu daataagan yahay axkaam shariico ilaahay dejiyey iyo xuduud rabbi jireeyey fulinteedaa meel laga geliye lalayo laga bixin laya waa soo toosay wuxuu ku seexday inuu maantao dhan ka caraysan yahay xuduud sharci la fuliyey nin baa waxaday gacan baa la gooyey rabbi baa xukumay adiga fadhi kudirirkiiya dagaalka muranka ku haysta muxuu yahay mararka qaarkood qofku labaa isaga qasanta inaad colaad u haysa cidda xukunka fulisay waa masalo adiga isaga idinka dhaxaysa waxaad kula colowday iyo inaad ka doodood ciir u qabto xukun in la fuliyey qofkuna ha isku qasin xumaha aada hebel u qabto iyo xukunka sharciga waafaqsan ha isku lamaanaynin hebel sidiisa u maag laakiin salaad fiican buu tukaday inaad ku cayda khalad wey xukun sharci oo rabbi uu fuliyey inaad ku qabsatana qalad wey haddii uu wax ka qaldamay sidii masalo sharci oo qof ka qaldantay loo sixi jiray oo loo cilaajin jiray umar ka noqotay fadhi kudirin ay caamadu ku shaacabtay noqotay hadda makhaayada haddaad marto nin walba waa fatwoonaya fadhi kudirin buu fadhiyaa isagaa muftiya isagaa waxaan la qaldan yahay haasaa ma ahaan jirin maree adigu weligaaba kitaab mahda kala bixinin maxaa ku baray waxaynu qaldan yahay in kale jornaal baan ka akriyay iyo qolyaha inta internetka websiteka hebel la yidhaha kusoo qoray iyo idaacadiiba b b c iyo v o a ba laga sheegay iyo waxaa aakharay leegta kaa saari mayso xukunka sharciga ee la fuliyey haddaad ku raalli noqon weydo xukun ilaahay inuu yahay meesha islaamnimo kuma taalla bilaash baad ka foorarsan oo ka tukan xuduudda sharciga iyo axkaamta shariicada ama xijaab ha noqoto ama labis ha noqoto ama cibaadaad ha noqoto ama xuduud iyo axkaam ha noqoto ama mucaamalaad iyo maxaa banaan maxaan banaane ha noqoto ama xiriir qoysiya ha noqoto axkaamta sharcigoo lagu jees jeeso oo hadal dalable lagu yiraahdo iyana waxyaabaha aqwaasha diinta looga baxay ka mid tahay calaa kulli xaal waxyaabaha waxyaabaha ka mida erayada diinta looga baxo afcaalla diinta iyo falna waa looga bixi karaa oo aqwaasha haddii aada rabto kitaabkan doctor maxamed cabdalla alwaheybi wax badan buu ka anfici nawaaqid اliimaani اlictiqaadiyati wixii caqiiduu ka anfici tan qowlka iyo ficilkana doctor ninka la yidhaahdo cabdilcaziz cabdilatiif nawaaqid اliimaani اlqowliyati wاlficliyati isagana kitaab aada u qiimo badan wey ficilkii waxaa ka mid ah musxafka qur-aankood ku istaagto ama meel qashina ku tuurto ama adigoo musxaf qur-aana inuu yahay aada caleenta shaah iyo sankorta ku duubato waxyaabahaasoo dhani qofka sameeya diinta waa ka baxaa waxaa ka mid a cida ilaahay kayrkiia inaad u sujuuddo ood sanam u sujuuddo ood qabri u sujuuddo ood meel kale u sujuuddo ood xaakin iyo qaadi dowladeed u sujuuddo waxyaabaha diinta looga baxay ka mid tahay iyadana waxaa ka mid a dastuur in lagu dhaqmo oo qawaaniin la samaysto oo xalaashii iyo xaraamtii dhiiggii iyo cirdigii iyo maalkii intii diinta ilaahay laga tago qawaaniintii faransiiska iyo austariya asal ahaan laga keenay ee wada curadda ahayd ama tii ingiriiska iyo faransiiska ee ugubka iyo curadda lahayd mid unaad qaadato lan faransiis ingiriiska iyo intii uu gumaystay ama maraykan ha noqdo ama canada ha noqoto ama xagga australia new zealand tag ama innaga kenya iyo meelaha lamidkaa dheh waa nidaamkan ugu kiyo curada la yidhaahdee hadda ka hor ma dhacday maxaa lagu xukumay iyadii xaggeedii raaci mooye cusub tahay adugu u afbilowe ugu weeye xaajadu kuna waa midkan faahfaahsane spain sbanishka iyo talyaaniga iyo faransiiska iyo nimankan austria namsa la yihahda iyo asal ahaan laga keenay ee dunida muslimka dadka sheegtaay ay u badan yihiin inay dhaqdaan qawaaniin faransiya ay qaataan iyo talyaaniga iyo kuwaa midkay dooni ha noqotee ama xeerar qabiil iyo xaakimo garyaqaanadii soomaalida wixii la dhihi jiray sawaaliifu alcaadaati waalbaadiyati ka dhig in diin iyo dastuur lagu dhaqmo oo dadkii lagu kala xukumo oo xalaal iyo xaaraam kala haga oo golayaal wax banneeyo wax xalaaleeyo wax xaaraantinimeeyo loo sameeyo arrintaa in la sameeyo oo diintii laga hor istaaga dadka oo maxaakimaan jirin oo beena loo jideeyaay iyadana kufri iyo riddo diinta looga baxo weye ninkii saa sameeyana waa gaaloobaa isna diinta waa ka dhaqaajiyey saas darteed ilaahumuu kitaabka musaxafkaa madaxa saarta oo masaajidka safka hore muu ku jiro muslin maaha ninkii waxaasoo dhan sameeyaay waxyaabuu kusoo islaami karo hal meed bay ka bilaabataa dadku waa labo ninkii gaal ahaayee islaamaya shahaadateynku ku islaamaa ninkii waxyaabahan oo kale ku dhacay shahaadateynka waxbaa u dheer shahaadateynka keliya islaamnimadiisa lama aqbalo wixii diinta ka saaray waa inuu ka noqdaa anuun ilaahay baan caay waan iska ashahaadan dacaydiina hoostaan ka sii wadan wax socon maaha diinta u hogaansami maayo dastuur baan qaadan waan ashahaadan dastuurkiina ka hadhi maayo islaamka ilaahay aqbala maaha saa darteed fuqahadeenu riddada waxay yidhahdeen dhammaantood u firiisa kutubtooda wuxuu muslim ku noqonayaa inuu ka tago ka tawbad keeno wixii uu diinta kaga baxay warka horeba waxaa lagugu haystay shahaadatayn ma ahayn wax buriyey baad keentay musxaf baad ku taagnayd horta musxafka ka kac oo ka toobadkeen musxafku istaagiisa laakiin waan ku taagnaan ashhadu an laa ilaaha ila allah axmadu rasuullahi waxba laga aqbali maayo waana shahaatee shahaadadu waxaa kala duwan kaafirka asliga ee islaamaya iyo murtadka soo noqonaya farqigaasaa udhaxeeya marka intaa midkay dooniba ha kugu soo gashee masaladu mowqaca mowdica mowdicu tafaasiil ma ahane sidaana riddadu waa kugu soo geli kartaa qofkaana murtadnimadu way qabataa qaabkaana waa looga noqon karaa faslun qayb oon taa ku dhow yuu wuxuu yidhi wa taariku salaati ninka salaada ka tegey calaa darbayni laba qaybood wey halkan waxaa loo keenay horta taariku salaad dhaxal ma leeyahay walaayo gabdheed ma leeyahay waxa keenayba sharcigii laga tegay baa keenay horta taariku salaad inuu noolaadaba ma ahayne mogta sharcigu intaan walaayihi dhaxal la isugu imanin ama salaaduu tukan ama unuunkaa la jari nin dhintay horta walaaye maleeyahay iyo dhaxal maleeyahay iswa qabsadeen masaailka ishkaalka badan hadiya goor waxaa weeye masaa'ilka horta sidii sharciga hayd aan loo fulinin tii hore inta laga soo tegay baa nin in la dilo ay ahayd intaan xoolo la qaybsanin baa laleeyahay dhaxal maleeyahay ma dhaxashiinaynaa gabadha walaayadeedii ka waran maleeyahay maalkiisa ka waran saa hadii la yeelo ninkii xoola ka xada ka waran horta ninka maxaa nooleeyey waa la dili taarikusalaad laakiin ma qubuurta muslimiinta lagu dari mise qubuurta gaaladaa lagu dari halkaa weeye halka loo qaybinayo wa taariku salaati ninka salaada ka tegey calaa darbeyne laba qaybood wey axaduhumaa midkoodii an yatrukahaa waa inuu ka tago ayra muctaqidin isaga oo aan rumaysnayn liwujuubihaa salaadii inay waajib ku tahay fa xukmu xukumkiisa xukmu lmurtadi gaalkii gaaloobayey diinta ka baxay buu la xukum yahay halkaa waxayn haddaba aan dul istaagno ninka salaada ka tegitaankeeda bidaca hadda muslimiinta dadka sheeganaya ay galeen waxaa ka mida in ilaahay loogu dhowaado in salaadaha laga tago bidaca tarkiyada ah qayb kufri ah jirta marka laga hadlayo bidacu qaybaheeda mar waxaa loo qaybiyaa ficliya iyo tarkiya tarkiyadii qaybna waa iska bidac qaybna waa kufriyaad ninkii cibaadaadkii ka tegitaankeeda ilaahay ugu dhowaanaya oo u arka hadduu salaad tukado ama uu soomo maqaamkii iyo darajadii ilaahay agtiisa uu ku lahaay inay hoos u dhacayso suufiyaday ku badan tahay suufiyaday ku badan tahay suufiyadu maqaamaadka ay gaaraan saddexda qaybood qayb ka mida ah ee fanaa la yidhaahdo waa qaybtan alxuluul walitixaad ilaah in la noqdo awey waxay leeyihiin maqaamaadka taraqiga uu kor gaarayo markuu qudbiga iyo qawdka uu noqdo waxaa uluuhiyaha gelaysa yashhad اwaxdaa unkaba hal mid inuu yahay shuhuud اwaxda waxay uga jeedaan waacu shuhuudka markay ka hadlayaan waxay uga jeedaan inaanu uba muuqanin unkan wax kala ahoo rabbi iyo khaaliq iyo makhluuqa ee wuxuuba hal mid unina isla yihiin ay u muuqdaan unka dhani waa qolof khafiifa oon waxa ka dambeeye qarin qoloftan khafiifka ahna qaabo badan bay u samaysmi kartaa qaabka ay u samaysan tahay waa waxa khalqiga loo yaqaano waxa gudaha ka muuqdana waa khaaliqi shuhuudulwaxdata aniya rabbi waxba ma kala nihin wey alcabdu rabbun wاrabbu cabdun falayta shicrii man ilmukallafu in qulta cabdun fadaaka meytun aw qulta rabbun anaa yukallaf ibnu carabi waa ku lahaa addoonku waa rabbi rabbiguna waa addoon waan la yaabanahaye seebaa mid waajibaad loogu yeelanayaa addoon haddaad dhahdo waa wax dhintay rabbi haddaad tiraadana waajib ma fuulaan arrintaas seed iigu sawiri kartaa horaan idiku sheegay suufiyad markaan ka hadlaye laga yaabo dadaan joogin laba sawir bay ku siin mar waxay ku leeyihiin barafka soomaadan adag baraf waa biyo laakiin midabo badanna waa loo yeeli karaa qaabo badanna waa loo jeejeedin karaa khalqigan aad arkayso waa un rabbi sidii biyaha baraf biyo u ahaa base waxaan kala jeejeedintana waa muuqaal la kala duduway cabdilkariim aljili fi insaan kaamil markuu ku lahaa wama khalqu fitimhaali ilaa kahaljatin wa laha almaau aladii huwa naabicu tajamacat اlaqdaadu fii waaxid ibnuhaa wa fiihi walamru waaxidu marna waxay ku koobka dhalada ah haddaad kokakooli eh, iyo shaah ama khamri ku shubto shaah bigaysa waxaad aragta ma koobkiibaa mise waa wixii ku jiray bal adigu iishee koob dhala ah halkaa saar kookakoolada ka buuxi ama faanta ka buuxi waxaad aragtaay ma faantadii iyo kookadiiba mise waa koobka iyo dhaladii koobka waa dhalo khafiifa oo waxa gudaha ku jira qarinin soo saasoo kaleeta weeyeen khalqigu walidaalika ibnu carabi tilmaamayuu lahaa raqa zajaaju waraqat اlkhamru fatashaabaha fatashaakala اlamru fakaanamaa qadaxun walaa kamrun kaanamaa kamrun walaa qadaxu wakaanamaa qadaxun walaa khamrun nimanka sidaa yidhi baa iyo rag lamida waxay gaareen darajo waxaa wilaayada la gaaraa ay takaaliifta waajibaadku kaa dhacdo sababtoo ah jus rubuubiyaa ku galay rabbi baan wax caabudi lehoo addoon isu matalayna kufrun wey walidaalika waxay dhaheen maqaala qatadaagaadho bianna salaata alcaarifiina min alkufri nin caarif bilaahi oo tukaday waa gaaloobay bay dheh ninkii wuxuu salaada uga tegayba inuu gaaloobu ka yaabaya hadduu tukado wuxuu u arkayaa isagoo ilaahnimo gaaray inuu waan tukan addoonnimo isu soo celiyo kufran weeye manaaqibkana meeluu ku ishaaray oo wuxuu leeyahay alitixaadu arrinaan afka laga sheegi karin weeye ninkan gaarinee sheegtana waa gaaloobay ninkii gaara ee markuu gaara kadib cibaado doonana wuu gaaloobay manaaqibkay ku qorantago marka waxaa ka mid a ah qofkuba ilaahay inuu ugu dhowaanayo salaadada iyo waajibaadka cibaadada ka tegitaankooda dhici kara kaasi muslim ma yahay maya markii la yihi maad xajidin kacbada baan idiin soo xajida war beedka maad awaaftid markii la yihi beedka isaga anigii awaaf u markii la yihi kacbaa loo tukanna anigaba kacbaan ma isoo tukataan bu xujuu ilaya fadaari kacbatu nusibat wasaaxibu beyti cindii walximaa xaram anigi isoo xajiye bu yhi ani laftaydaaba kacbadi kacbadan baa soo dawaafti markii la yihina wuxuu yihi intuu ka booday bu wuxuu yihi kullu qubin yatuufu bilbeyti sabcan aqtaabta yaryarkiihi in halkay uluuhiyada qayb kamida gaadhini beytka kacbada ee toddoba jeer ku wareegaan buhi wa ana albaytu aa'ifun bikhiyaami anu kacbadu iyadaabay awaafta igu wareegta waxaa manaaqibkii u qoran yahow qoladaasi iyagu maba rumaysna muslimna wuu sheegan salaad inay waajib ku tahayna maba rumaysna dadka laakiin waxaa lagu maaweeliyaa kacbadaan kusoo tukanayaayo wa qaaluu lii yaa haadaa tarakta salaatak walam yaclamuu anii usallii bimakkata markaan kusoo tukadaada manaaqibka halkaa kalegow calaa kulli xaal siday dooni ha noqotee qofku haddaanu rumaysnayn salaadu inay waajib tahay uu kufrinayaa murtad buuna noqon axkaamtiisana waad soo martay waqfada ugu dambaysa ee baabkaan istaagay baabkan baabulmurtad aan usoo dibdhigay qofku marka uu ridoobayo ee acyaanta waxaan ka hadlaynaaye waa xukum caam oo jinsiya wey markii qof fardi oo wixii ka dhacay ama salaadii ka tago waajib iguma aha yiri loo yimaado shuruud iyo mawaanic baa jirta shuruud faahfaahsan waa in laga helaa waxyaaba loogu cudurdaari karana waa inaanay jirin oo faahfaahinteeda ridda iyo manaafaadkeeda laga hadlay halka masalada haddaba ku baraarugo waxaan ka hadlay anugu waa ilaaq iyo jinsi wey laakiin qof mucayana maanan xukumin qofka mucayanka markuu yimaado shuruud gaar iyo mawaanic gaaroo laga eeguu leeyahayo wax cudurdaara ma leeyahay waa dhici kartaa inuu fal kufri a ah sameeyo oo gaaloobin waa dhici kartaa inuu qowl kufriga ah ku hadloosan gaaloobin waa dhici kartaa salaadba waajibigumaha intuu yidhaahdo inaan la gaalaynin waxaa sida xadiiu cahdin bilislaami hadduuba soo islaamay ninkan waxaanbama kale ogaba ama waaba geeljire meel diin lagu hayaba cilmi lagu hayo weligii ma arag maantuu soo dhaadhaca naga tag salaadnana laguma laha buu ku yidhi salaad maxaa la dhahaa weligiiba salaad hala tukada wax lama maqal jahli marar loogu cudurdaari karaa qofka jirta sax waxaanuu ku hadlay waa kufri laakiin cudurdaar buu yeelan karaa afkaa ka xadi kara carabkaa kaga dhici kara walow carabku inuu kaga dhacay lafteeda inuu caddeeyo looga baahanayo oo labadan eray ay isku qaldami karaan laakiin haddayna isku qaldami karin adeer warka iyo beenta nala dhaafun baa la dhihio keliya waxau la dhihi idaa kaana wajhu lcudri laysa bibayinin faina طiraaxa acudri khayru min alcudri warkaad leedahay wuxuu waa inuu u ekeysiin karaa ninkii beenta sheegay waxaa lihi u ekeysiiyo way xoqanaysa uu yihi baasho marka inaad u ekeysiiso wax yaan agsheegi karta wey calaa kulli xaal waxaan xukumay waa jinsi aqwaal iyo afcaal iyo ficil xukum mutlaqa weeye ninkay gaar ahaan u timaadaay shubahii la zuulinayey iyo xujadii la ogayay iqaamatu lxuja wixii uga dhiman baa loo dhammaystiri wathaani qaybta labaadi an yatrukahaa salaada inuu ka tago kasalan wahs muctaqidan isagu rumaysan liwujuubiha waxaa weeye dharkayga nijaasihi iyo ilaahay hana hanuuniye iyo iyo waxaa weye shaydaan baa iduufsada iyo warkaasuu ku wareegeysay salaadda waxaad u tagtay markii la yidhi fa toobad baa laga dalbi oo waxaa la dhihi niyow toobadkeen oo salaada tuko fain taaba tu toobadkeenoo wasallaa tukado fadaaka waa sidii la rabay wailaa qutila haddii kale waa la dili xaddan baa loo dili wa kaanuu xukmuhu wuxuu noqon xukmu lmuslimiina waa madhabkii shaaficiyada iyo rag badan oo la qabay ninka horta waaba la dila isaga waxa loo dilaha inoo dambeeye salaadaba tuka hadii laga waayo calaacal iyo cudurdaarashi iyo dharbaaga nijaasihi iyo shaydaan baa iduubsaday uu ku wareego horta waxbaa la dhaxliyo walaayi iyo xoolaa laga xaday intaynaan isugu imanin horta isaga khaarijiyo qoorta gooye taariiku salaad nolol uma taalo in la dili maxaa laga gartay kitaabka iyo sunnada amaa kitaabku ilaahay baa wuxuu yidhi fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatow الzakaata fakhalluu sabiilahum gaalada waxaad daysaan oo dilka ka daysaan hadday toobad keenaan oy salaadana tukadaan sakadana bixiyaan hadduu towbo ku dhawaaqoo salaad tuka waayo inaan manqaska iyo seefta laga daynayn baa ka muuqata ayadda mafhuumkeeda nabiguna wuxuu yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allahu wa anni rasuul llaahi waa shahaadadii wa yuqiimu salaata wayutu zakaa salaada ay tukadaan sikadana bixiyaan faidaa facaluu daalika saddexdaa hadday isku daraan casabuu minii dimaahum wa amwaalahum dhiigoodiiyo maalkooda waa iga badbaadayaan hadday isku dari waayaan saddexdaasna umirtu an uqaatila annaasadii baa taagano ninkan xaalkiisa dagaal waayo kadib maxaa loo dilayaa sida fuqahada shaaficiyada ee rag badan oo culimmada ay qabaan waxaa loo dilayaabay dhaheen xaddan jamhuuru saxaabana waxay dhaheen kufran hadduunan ijmac ahayn saxaabadu allaahumma xudayfa la isku hayaa xudayfa tamni lyamaan qisadii xadiidkii silata bnu zufar yadrusu lislaamu tunjiihi min annaari uu yidhi taariku salaad show gaalu muusan arkayni wahsi uga tegey iyo wuu arkaye xilligaa xilliga fataraadkee loogu cudurdaarayahayd baa laysku hayaa amaa saxaabada inta kale xadiidkii riwaayadii cabdillahi bni shaqiiq wuxuu ihi saxaabadu waxay ka tegitaankiisi bilaash looga tegay diinteen looga baxa arkayeen salaadaa jirtay saa darteed saxaabada jamhuurtoodu ama ijmaacoodu waa inuu ninkaa marka la dilo gaal la dilay inuu yahay wey oo sidii murtadiintii loola dhaqmi la dhaqi maayo lagu tukan maayo qubuur muslimiinna lagu dari maayo laakiin culimmada qabta xaddan in loo diliyo oo dembi uu galay ay tahay sidii qofkii qisaasta mutay iyo qofkii la rajmiyey zaanigii muxsankahaa iyay mariyeen qaaticu ariiqiyo wa kaana xukmuhu xukma almuslimiina buu noqon waa lagu tukan oo waa la dhaqi oo qubuurta muslimiintaa la geyn waana taa madhabka fiqiga shaaficigo imaamu shaafici baa filum in badan ku dooday halkaasaan ku dirina wallah aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllah وslm عlى rasuulihi اlأmiin وعlى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin wman tabicahum bإxsaan ilى ywm اddiin ama bacd intaynan cashirkeenna kitaabu اljihaad bilaabin waa masaa'ilkii xalay a ku saabsanaayaan ka soo hadalnay baa waxaa ay ka yimaadeen codsiyo ku saabsan masale u dambaysoon tilmaannay bal intaa ka badan inaan qeexitaan ku samayno markaynu masaa'ilu ridda ka soo hadlaynay baa waxaynu nidhi waxaan ka hadlay anigu waxaa weeye xukum caam iyo mutlaqa weeye laakiin markii acyaanta la xukumayo ama xukunkaa lagu tansiilinayo ee lagu dejinayo shaksi mucayana ama jamaaco gaara waxay u baahan tahay shuruudeedii in la helo ama shuruudda lafteeda mararka qaarkood haddii sida kale loo dhigo inayan jirin mawaanic ka hor istaaga xukumkaa inuu ku dabaqmo ay qaataan arrintaas baan marka wax yar oo kooban mawdicu mawdicii faahfaahinteeda ma aha waan wax yaroo kooban tilmaan ka bixin doonaa haddii alla yidhaahdo inta aynan cashirkeenna kitaabuuljihaad u gudbin haddii alla yidhaahdo masalo waliba asaas iyo qaacido xukum ah oy ka bilaabatay leedahay haddaynu soo tilmaannay riddadu ictiqaad qalbiga ku jirana qofku diinta waa kaga bixi karaa erayuu afka ka yirina waa kaga bixi karaa ficil iyo fal uu sameeyeyna waa u gaaloobi karaa dartiiyo gaalnimadu waa ku soo geli kartaa ficilkaasoo uu ka mid yahay qaybta tarkiga ee salaada laga tegay oo kaleeto haddaynu nidhaahno qowlka jamaahiiru saxaaba ama dhammaantoodba ay qabaan salaada ka tegitaankeedu xataa haddaad rumaysan tahay waajib inay tahay waa kufri yaridda diinta looga baxo haddaynu nidhaano baa waxaynu dhahaynaa ficilka riddada keena aqsaamtiisa waxaa ka mida atarku baa ka mid a waxaynuna qaadanaynaa markaa madabkii rag badan oo mutaakhiriinta usuuliyiinta ay qabeen qaarkoodna dawaahirta kitaabkase iyo sunnada ay u dariishadeen ay ku soo koobeense yidhaahdeen watarku ficlun fii saxiixi اlmadhabi ilaa uu yihi akhirkeeda saaxiibu maraaqi sucuud lahu furuucun dukirat fi lmanhaji wasarduhaa min bacdi da lbeyti yeji markhaatigii iyo qoraaladii iyo waxyaabihii lamidka uu tusaale ugu qaatay marka waxaynu leenahay qaacidada mawaanicda asaaska u ah baa waxay tahay laba qaab labadaba waan ugu dhigi karaa fii siyaaqi اlihbaat innagoo hadalka gelinaynana u sheegi karnaa fii siyaaqi nafyina waa loo sheegi karaa natiijaduna waaxida weeye mar waxaynu dhihi karnaa ereyga laba sibaan ugu dhawaaqi karnaayo qofku waxaa dhici karta inuu ku dhaco wixii lagu gaaloobayey ase aanu gaaloobin baa dhici karta ama si kalean u dhahaynaayo waxaynu leenahay qof kasta oo sameeya wax lagu gaalooba ma aha macnaheedu inuu isagu shaksi ahaan gaaloobay ma aha oo maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu qofku wax rumaysan yahay lagu gaaloobo laakiin cudurdaaru yeesho waxaa dhici karta inuu ku hadlay wax lagu gaaloobo laakiin uu cudurdaar yeesho waxaa dhici karta inuu ku tallaabsaday fal lagu gaaloobo laakiin uu cudurdaar yeesho qadiyadda markaan taqriirkaa samaynayno waxay noqonaysaa asaaska koobaad ee madhabka saxda ee sunnada iyo madhabulkhawaarij ay ku kala baxaan oo min baabi almunaasaba haddaynu soo kala saarnay xalay qutaacu ariiq iyo buqaad iyo khawaarij waxay ku kala duwan yihiin oonu soo qariray khawaarijtu waa madhab caqadi ah inta aanun fal iyo hubqaadasho iyo waxdil u gudbin diin ahaan dadkuna u gaala yihiin cirdigooda maalkoodana ay u bannaan yihiin iyo dhiiggoodu baa iyadana su-aal waxaa igu timid ma ku og soomaalida dhexdeeda dad wasfigaa qaadanaya ma ku og su-aal igu timid bay noqotay inta ogahay jamaacada maxamuud nuur cumaan baa wasfiga khawaarijtu ku dabaqmi karaa jamaacada maxamuud nuur cumaan kenedi si kale haddaa u tiraahdo xaruntoodu ay qarno tahay markaska muhaajiriin la yidhahdana laga xukumo magaalada nairobina degan goobo ganacsina kuleh oo qaarkii laga yaaba inuu degan yahay afraad badanna ka joogaan gaarisana intaan ogahay kenya masjidkii u horreeyey ka dhistay nimankaasaa wasful khawaarij ku rumoobaya ninkii cajaladihiisa dhegaysta sheekhooda kutubtiisana akhriya sida asalafiyatu bayna azacmi waalxaqiiqa ama akhriya xukmu man qaala laa ilaaha ila allaahu ama akhriya fii manhaji alxaraka risaalada uu ka qoray ama siyaanatu lfikriga risaalada la yihahda uu qoray akhriyaana arrintaasi aad oo waadixay ugu caddaanaysaa marka lacalla munaasabaadka hore qaar baan kaga hadlaya munaasabaad kale inay yimaadaan baa laga yaabaa taa haddaan ka gudbo ay munaasabadu keentay halkaa inaynu ku kala tagnay oo manhaj iyo madhab ahaan khawaariji ay qabaan qof kastoo gaalnimo qalbigiisa gasho ama eray ahaan u yidhaahda ama fal ahaan ugu tallaabsadaay waa gaal baa waxaynu ku kala tagnay ma aha qof kastaba sidaa waxaa dhici karta inuu rumaysan yahay waxa lagu gaaloobo uusan gaal ahayn waxaa dhici karta inuu ku hadlay eray lagu gaaloobo oo aanu gaaloobin waxaa dhici karta inuu ku sameeyo fal lagu gaaloobo oo uunu gaaloobin markaynu qaaciidadaa meel dhigno waa waxaynu leenahay haddaba goormay dhici kartaa waa haddii la helo mawaanicda waxyaabaha ka hor istaaga in caqiidadii iyo qowlkii iyo ficilkii xukunkiisii qofka lagu dabaqo lagu qaado ama calaa sabiili alqadaa'i ha noqoto loogu qaado ama calaa sabiili alfatwa loogu qaado mawaanicdaa intaanan gelin baan haddaba mas'alo kugu baraarujin ninka aalibulcilmiga ah waana meelaha masaaliqda ee waxoogay aadka loo sibqada wey mawaanicdan ma laga helay mise lagama helin waa masalo dadka aqoonta iyo xogta ay hayaan ay kala badan karto waa masalo qofka waxaa yidhi anu aan aqoon karo adigusaadan aqoonin mid kaloo fal sameeyena adu aad taqaan anigusa aanan aqoonin mawaanicdii ma jirta mise ma jirta haddaba waa min mawaaini اlijtihaadi wey ninkii ahal ijtihaad u ah axkaamtii sharcigana garanaya qofkiina xogtiisa iyo xaqiiqada xaaladiisa wax badan ka og waa ka duwanaanayaa qofkaan xog badan ka ogeyn ama xukunka sharciga aan aqoonin marka mowdicaasi waa mowdicu linzilaaq oo dadku ku sibqadaane ninka caamada iyo ninka aalibulcilmiga mubtadi aan wax kala sooci karin inaanu ku fududaanoo ku sibqan baa fiican waxaa kaloo muhima ah halkaa aad ka fahmi kartaa masaa'ilka cayaanta marka lagu dabaqayo waa min mawaarid اlijtihaadi dadkuna waa ku kala duwanaan karaan qofku haddii uu xogtaada ka dheer qofka ka hayo asaguu xukunkii ku dabaqo ama kuma dabaqmayo yidhaahdo waa khalad inaad tidhaahdo aniguba xogtaa kama ogiyo seed ogaatay waa inaad aqbashaa qaacidada ah man calima xujatun calaa man lam yaclam adu haddaadan ogeyn qofka og ma xakamayn kartid kii ogaana maadaama anu aan ogahay adna waa inaad ogaatood igu waafaqda qofka inuu yidhaahdo xaqa u leeyahay ma aha saas darteed muwaatin ulijtihaad sideedaba meel loo kala fara dhuudhuuban yahay ama xaaladdu say u dhacday loo kala xogroon yahay baa qiyaasta iyo aragtidu ku kala duwanaataa iyadoo laga yaabo qaacidada loo noqonayo lafteeda in qaaqay qaarkeed la isku hayo mawaanicda haddaba waxaa ka mida qaar ay nusuustu si sariixa u sheegtay iyo qaar la isku qabsaday qaabkay siday u sheegtay maanica koowaad waxaan leenahay waa alikraah qofka haddii la qasbo haddii lagu qasbo erey gaalnimaa ah inuu yidhaahdo ictiqaad laguma qasbi kareen ama fal gaalnimaa ah inuu sameeyo lagu qasbo sharcan way u bannaan tahay ma gaaloobayaa fii daahiri xukmi lah xukumka daahirkiisa innagu aynu siinayno hadday maanica ikraahee ka hor istaagaya in lagu dabaqa uu yaalaayey laguma dabaqi karo laakiin ilaahay agtiisa ma gaaloobayaa waa dhici kartaa isagoo la qasbay waa qalbigiisa lama qasbi karee waxaan lagu qasbay daahirka inagu daahirka xukumayno hadduu niyaddana ka rabo walidaalika ilaahay qeydkaa iyo shardigaasuu ku xiray wuxuu yidhi fii suurati الnaxli ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaani islaamnimadii iyo iimaankii qalbigiisu weli waa ku raalli laakiin ereygii afka ahaa ama falkiibaa lagu qasbay musxaf inuu qashin ku tuuro waxaa lagu qasbay inuu sanam u sujuudo waxaa lagu qasbay inuu ilaahay ama diinta ama nabiga caayo ama fal ha noqdo ama eray ha noqdo qofkan haddii la qasbo qur-aankaa sheegay looma qabto waxaa lagu qasbay ikraahuna waa baab waasic oo kutub badan keligii laga qoraye jumlada khulaasadiisu waxaa weeye ulow shuruud badan uu leeyahay oo faahfaahin u baahan haddana haddii qofkan waxaa lagu ikraahay fii xaqillaahi uu yahay qowl iyo ficil toona looma qabto hadduu fii xaqi اlbashari yahay hadduu qowl yahay lama qabto laakiin hadduu ficil yahay oo itlaafu maalin iyo damaanaad ay ka dhashaan maalkii waa la dandhabi yaa dandhabi ma isagaa dandhabi mise ciddii ku qasabtay baa dandhabi oo masale tafaasiisheedala wey marka maanica koowaad waxaan leenahay waxaa dhici karta qofka ku hadlay ereyga gaalnimada ama falka gaalnimadaa sameeyey inuu qasbana ma dhahayna haddaba ereygu yiri gaalnimo maaha ma dhihi karo oo nin ilaahay caayay caydii ilaahay uu caaya gaalnimo maaha ma dhihi karti waa kelimad kufrin musxafkuu ku istaagay ama musqulaha ku rido lagu qasbay falkani waa kufri laakiin isagii kaafir ma noqon waayo waa la qasbay qasabkaasaa ka hor istaagay in xukunka lagu dabaqo waxaa labaad oo kamidaba ah yidhahdaan culimmadu inuusan waxaan uba qasdinba inuu sameeyo falkana uma qasdin eraygana kumaba talagelin sida aynu yidhaahdo ama xaala